alxamdu لlh rb اlعaalamiin wslى اllه عlى mxamad wعlى ali mxamed wslma تsliima kasiira waxaynu ku soo jiray aynu bilownay kitaabkii nawaaqid اlislaam alcashara tobanka naaqid ee asheekh moxamed bn cabdilwahaab uu ku ururiyey risaaladan kooban ayaynu markaa gallay naaqidkii koowaad qaala raximah اllah aani naaqidka labaad man jacala baynahu wa bayna allaahi wasaa'ita waa kii yeela ama ictiqaadiyo caqiideeya ama ku sheega baynahu wa bayna allaahi wasaa'ita isagiyo allah inay u dhaxayso waasidooyin inay u dhexeeyaan iyo wasdooyin ay u dhexeeyaan waasidooyinkaasoo yadcuuhum uu baryaayo wayas'aluhum u weydiisanayo alshafaacata shafaacadana u weydiisanaayo ka dalbaayo wayatawakkalu calayhim uu tala saaranaayo kafara ijmaaca ku kastoo sidaa u caqiideeya ama sidaa ku sheega in allah iyo khalqigiisa wasaa'id u dhexeeyaan ama isaga iyo khalqigiisa ay u dhexeeyaan waasidooyin uu baryaayo shafaacada weydiisanaayo uuna tala saaranayo ruuxa sidaa caqiideeya ama ku sheegaa kafara ijmaaca waa gaaloobay ijmaacan xaal la ysku waafaqsan yahay ayuu gaaloobay oo markaa dhammaan culammada islaamku ay isku waafaqsan yihiin mowduucani kii hore calaaquu la leeyahay kii hore wuxuu ahaa ashirku fii cibaadat illaah kan laftiisuna waxa weeye isla shirkigii ayuu ku saabsan yahay marka allah iyo khalqigiisa waa sidooyin cibaadaadka loo sii mariyo ama wax ka mida ama baryada loo sii mariyo ayaa u dhaxaysa haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa shirkun akbar ama kufrun akbar bay noqonaysaa gaalnimo weyn bay noqonaysaa allah iyo khalqigiisa waasida xagga risaaladiiya waxyiga iyo amarkiiyo nahyiga ayay ugu dhaxaysaa oo waxa uu ilaahay sharciyeynaayo waa sida rusul iyo nebiye ah ayuu ugu soo dhiibaa laakiin xagga cibaadada iyo baryada iyo tala saaradka iyo tawakulka iyo taqarubka allah iyo khalqigiisa waa sida uma dhexayso yacnii si waa sida waa ugu dhexaysaa sina uguma dhexayso siday ugu dhexaysaa waa maxay wixii uu ilaahay sharciyeynaayo qof weliba ilaahay toos uga qaadan maayo ee allah wuxuu u soo marinayaa malaa'igta iyo rasuulladu u soo marinaya malak buu waxyiga u soo dhiibayaa markaasaa dabeedna markaa uu isaguna ku soo dejinayaa rasuullada iyo nebiyada rasuullada qaarkood oo toos ilaahay ula hadlaana waa jireen minhum man kallama allah marka rasuullada iyo nebiyada ayaa dadku kala kulmayaan waxa allah sharciyeynaayo wuxuu amraayo wuxuu ka reebaayo wuxuu u xalaalaynaayo wuxuu ka xaaraantinimaynaayo dariiqaasaa yacnii sharcigu u soo maraya awaamirtiiyo nawaahidana ay markaa khalqiga ugu soo gudbaysa marka waasidada caynkaasi waa jirtaa waa xagga risaalada iyo tabliiqa iyo gaadhsiinta ilaahay amarkiisa iyo nahyigiisa iyo wacdigiisa iyo waciidkiisa dadka la soo gaadhsiinayo waa sidadaa lama inkiri karo ruuxa inkiraa waa ku gaaloobaya waa sidada la diidaya waa maxay waa cibaadada iyo taqarrubka iyo baryada iyo tala saaradka iyo tawakulka in la yidhaahdo waxaa la marinayaa dariiq makhluuq baa la marinayaa waa sido makhluuqaa la marinayaayo cid baa marka waxa weeye la baryayaa makhluuqaadka ka mida ciddaasaa ilaahay kuu baryaysa cid makhluuqaadka ka mida la tala saaranayaa ciddaasaa waxa weeye waxaad doonayso allah kaaga soo dhammaynaysa taas waxa weye waa arrin baatila weeye waa waxaan jirin labada waa sido saasay kala yihiin shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa waxaa dhacday wakhtigiisii laba nin baa dooday labadii nin markay doodeen baa midkood wuxuu yidhi ilaahay iyo khalqigiisa inay waasida u dhaxaysaa waa lagama maarmaan khalqiguna waasidadaa kama maarmi karaan si waasidadaas ilaahay ugu gudbiso waxaa khalqigu ka doonaayo allah bimacnaa cid baa wax la weydiisanayaa ilaahay agtiisa sharaf ku leh ciddaasaa ilaahay kuu weydiinaysa macno noocaasu u doodaayo labadii nin markay doodeen ayaa shaykhulislaam ibnu taymiya labada nin markaa midna mala wuxuu odhanayey laabudda min waasitatin bayna allahi wa bayna khalqi midna isagoo u jeeda waasitadan xagga cibaadada iyo taqarubka ayuu yihi wax waasiti uma dhexeeyaan ilah iyo khalqigiisa naxwa haada markaasaa shaykhulislaam ibnu taymiya masaladii wuxuu ka qoray risaalo uu kaga jawaabayo masaladana tafsiilinayo wuxuu yidhi ilaahay iyo khalqigiisa waa sida ma u dhaxaysaa mise uma dhaxayso tafsiil baa ku sugan waa la kala saarayaa ma looga jeed waasidada xagga risaalada iyo nubuwada iyo awaamirtiiyo nawaahida cid loo soo mariyo khalqiga inay jiraan waasidadaasi way jirtaa oo qof waliba waxa uu ilaahay faraayo ama amraayo ama ka doonaayo ama u sharciyeynaayo iskama garan karo qof walibana ilaahay toos ugama qaadan karo marka waa sidaas waa lagama maarmaan waa sidaas waa nebiyada iyo rasuullada rasuulla malaa'igina waa jiraan oo nebiyada loogu soo dhiibo waxyiga waa sidadaa cidda inkirtoo dafirtoo tidhaahdaa xagga markaa amarka iyo nahyiga iyo tabliiqa iyo gaadhsiinta sharciga la soo gaadhsiinaayo khalqiga ilaah iyo khalqigiisa waa sida uma dhaxayso cidda tidhaahdaa faqad kafara biijmaaci ahli lmilal wuxuu ku gaaloobay yacni ciddii millad yacni markaa iyo diin yacni markaa u saaxiib oo dhan oo u ehela dhammaan agtooda ayuu gaal yahay ma aho muslimiin oo keliya hadday xataa markaa cid alla ciddii rasuulla loo soo diray ee rasuulla raacday ee rumaysay dhammaantood baa isku wada waafaqsan inuu ruuxaasi gaal yahay waayo nubuwadiiyo risaaladiioo la inkirayaa ka imanaysa qacina waxa ah nebiye iyo rasuulla inay jireen wuxuu yidhi haddaba waa sidada haddii looga jeedo xagga cibaadada iyo taqarubka iyo ducada iyo baryada iyo tala saaradka xaggaas marka ilaahay iyo khalqigiisa wax waasida u dhaxaysaa ma jirto waasidadaa qofka sheegtaana isaguna waa gaaloobaya wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin in araada bidalika annahu laabudda min waasitatin tuballiquna amra allahi fahada xaq faina alkhalqa laa yaclamuuna ma yuxibuhu allah wayardaahu wama amara bihi wama naha canhu wama acaddahu liawliyaa'ihi min karaamatihi wama wacada bihi acdaahu min cadaabi wala yacrifuuna ma yastaxiquhu allahu tacala min asmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculya alatii tacjizu alcuquulu can macrifatiha wa amhaali dalika ila birusul ilaah uu ka yidhi wuxuu tilmaamay waa sidaas inay jirto xagga markaa risaalada ku saabsan iyo tabliiq wain araada bilwaasitati annahu laabudda min waasitatin fi jalbi almanaafici wa dafci almadaari milu an yakuuna waasitatun fi rasqi alcibaadi wa nasrihim wa hudaahum yas'aluunahu dalika wayarjuuna ilayhi fiih fahada min acdami shirki aladii kafara allahu bihi lmushrikiin xaysu ittakhaduu min duuni illahi awliyaa wa shufaca'a yajtanibuuna bihim almanaafica wa yajtanibuuna almadaar yacnii hadal markaa dheer ayuu markaa odhanaya waxaanuu sheegay waxyaalaha islaamnimada lagaga baxo inay ka mid tahay culamadana isku waafaqsan yihin wuxuu yidhi sheekhu faman jacala almalaa'ikata walambiyaaa wasaa'ita yadcuuhum wayatawakkalu calayhim wayas'aluhum jalba almanaafici wa dafca almadaari milu an yas'alahum غufraan اdنbi وhidaayaة الqulubi وتfriij الkurubi وsd اlfaaqaati fahuwa kafiru biijmaci اlmuslimiin wuxuu ka horeeya oo soo naqliyey labada aayadoodee suuratu ali cimraan buu soo naqliyey ma kana libasharin an yu'tiyahu allah alkitaaba walxukma walnubuwata uma yaquula linnaasi kunuu cibaadan lii min duuni illahi walakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba ayamurukum bilkufri bacda id antum muslimuun fabayana subxaanahu ana ittikhaada almalaa'ikati waannabiyiina arbaaban kufrun faman jacala almalaa'ikata waalambiya'a wasaa'ita yadcuuhum wayatawakkalu calayhim wayas'aluhum jalba almanaafici wadafca almadaari mislu an yas'alahum gufraana aldunuubi wahidaayat alqulubi watafriij alkuruubi wasadda alfaaqaati fahuwa kaafirun biijmaci almuslimiin dabeedna aayaadka qaarkood buu soo arooriyey hadalkaas aynu akhrinay wuxuu soo qaatay sheikhu laba aayadood oo suuratu ali cimraana ah. aayaadkaasi waxay tilmaamayaan uma suuragal ahaa oo uma bannaana bashar ilaahay uu siiyey kitaab iyo xukum iyo nebinimo isagoo siiyey inuu dadka ku yidhaahdo aniga addoomma ii noqda inuu ku yidhaahdaa ma dhici karto ciduu ilaahay nebi ka yeelay oo kitaab uu siiyey inuu markaa yidhaahdo aniga addoomma ii noqda wax dhici kara maaha oo bannaan wax suuragala ah maaha laakiin waxay odhanayeen markaa dhammaan nebiyadu kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun rabbaaniyiin noqda qaar rabbi loo nisbeeyo rabbi u go'ay walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata wannabiyiina arbaaba mana suuragal ahaa basharuu ilaahay kitaab iyo xukum iyo nebinimo siiyey inuu amro inuu idin amro ma suuragal ahaa inaad ka yeelataan malaa'igtiiyo nebiyada rabbiya ka yeelataan raada kordhig iyo godaal baa labadaba la akhriyo waa laba qira oo sabciya walaa ya'murukum iyo walaa ya'murakum haddii walaa ya'murakum la yidhaahdo waxay ku cadfan tahay uma yaquula haddii walaa ya'murukum la yidhaahdana waxay noqonaysaa jumlo cusub marka idinma amrayo nebina inaad ka yeelataan malaa'igta iyo nebiyada rabbiya inaad ka dhigataan oo iyaga caabudaan idin amri maayo ama idinu idin amraa bashar ma suuragal aha bashar uu ilaahay kitaab siiyey inuu sidaa idin amraa ma suuragal aha ma dhici karto ayamurukum bilkufri bacda ida antum muslimuun ma kufri buu idin amrayaa markaa muslimiin noqoteen dabadeed muslimiin ahaydeen idinma amraayo marka allah wuxuu caddeeyey fabayana subxaanahu ana ittikhaada almalaa'ikati wannabiyiina arbaaban kufr in malaa'igtiiyo nebiyada laga yeesho rabbiyo inay kufri tahay markaasuu sheikhu wuxuu yidhi ruux kastoo ka yeela malaa'igta iyo nebiyada wasaa'id uu baryaayo oo tala saaranayo oo weydiisanayo manaaficda inuu u soo jiido madaarki iyo dhibaatooyinkana inuu ka daafaco uu weydiisanayo sida inuu weydiisto dembiyada dhaafitaankooda iyo qalbiyada hanuunintooda iyo kurubaadka fayditaankooda iyo danaha iyo baahiyaha awditaankooda la awdaayo saasoo kale in la weydiisto ruuxa sidaa ka yeela bimacnaa u caqiideeya ama ku sheega fa huwa kaafirun biijmaaci almuslimiin waa gaaloobay wuxuuna ku gaaloobay iswaafaq muslimiintu isku waafaqsan yihiin buu ku gaaloobo milladda kaga baxa jacala maxaa looga jeedaa jacala waxay noqotaa mar bimacnaa ictaqada marna waxay noqotaa bimacnaa samma jacala bimacnaa ictiqada waa noqotaa waqad jacaltum allaha calaykum kafiila ay ictiqadtum wa jacala bimacnaa ictiqada waxay kaloo u timaadaa bimacnaa samma ku magacaaba labada macno mid walba waa lagu fasiray aayadda allah uu yidhi wa jacaluu almalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaatha waa u rumeeyeenoo waa u caqiideeyeen malaa'igtii addoommada ilaahay ahaaday inay dhadig yihiin bay mushrikiintii u caqiideeyeen oo ka rumeeyeen iyo waa ku magacaabeenoo waa ku sheegeen jacaluu bimacnaa ictaqaduu iyo sammuu haddamaarta marka halkan markuu sheikhu ku yidhi man jacala baynahu wa bayna allaahi wasaa'ita waa ruuxa u caqiideeya ictaqada ay man ictaqada ana baynahu wa bayna allaahi wasaa'ita ama sama ku sheega oo ku magacaaba ama ku sheega ama u caqiideeya allah iyo khalqigiisa in waasidooyin u dhaxeeyaan ruuxa u caqiideeya wasaa'id waa jamcu waasita waasitatun wasaa'id waa sidooyinkaasoo u baryaayo shafaacadana weydiisanaayo uuna tala saaranayo waa gaaloobay xaal laysku waafaqsan yahay gaalnimadiis cibaarada kalena saasay la mid tahay laakiin waa ka sii eh, caddahay oo tusaalayaal uu ku sii caddaynayo ayuu markaa raaciyey faman jacala almalaa'ikata walambiyaaa wasaa'iطa yadcuuhum wayatawakkalu calayhim wayas'aluhum jalba almanaafici wa dafca almadaar ruuxa marka waxa weeye u caqiideeya ama ku sheega malaa'igta iyo nebiyadu inay waasidooyin yihiin uu baryaayo oo tala saaranayo oo danaha in loo soo jiido dhibaatooyinkana laga daafaco u weydiisanaayo malaa'igtiibuu baryayaa nebiyadiibuu baryayaa iska daa cid kaleba ciddii kale markaa in la baryee makhluuq ah ama markaa awliyadadu ka aaminsan yahay oo markaa waxa inuu weydiistoo baryo yacni waxaa laga yaabaa dadka qaarkood waxay baryayaan wadaad waa hore qabla quruun dhintay oo camalkiisii la khatimay ya maba noolo waa dhintay qarniyo fara badan ka hor buu dhintay markaasay weydiisanayaan leeyihiin kurbada naga fayd sheekh hebelow kurbada naga fayd bay leeyihin qaar baa jaylaani baryaya cabdiqaadir jaylaani waxay ka baryayaan qaaraadka adduunyadao dhan iyo beled kastay joogaanba waxay ku baryayaan af kasta oo ay markaa ku hadlaan kumanaan kilomitir iyagoo u jira bay u yeedhanayaan ay leeyihiin badawiyow caydaruusow jaylaaniyow yacni markaa isaa leeyihin isaga addoon baahan ah in loo duceeyo u baahan yahay waayo camalkiisii waa la khatimay ida maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min alaas markaasaa dadka qaarkoodii isagii baryayaan qof dhintay in la baryaa shareecada islaamka meel la kagama sugnaa nabi maxamed calayhi asalaatu wasalaam diinkuu la yimi kuma jirto in la yidhaahdo amwaadda ha la baryo ama awliye ha ahaadaan ama nebiya ha ahaadaan ama kayrkood ha ahaadaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ku xidhayey allah inay tala saartaan allah baryaan ayuu dadka ugu baaqayey diinkuu la yimina saasay wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii astajib lakum aniga ibarya haddaa ibaridaan waa idinka aqbalayaa ma odhan allah nebi maxamed barya ma odhan allah ma odhan nebiyada barya ma odhan allah ma odhan malaa'igta barya ma odhan allah ma odhan awliyada barya ma odhan wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi aniga ibarya waa idinka aqbalaya haddaa ibaridaan ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin kuwa cibaadadayda iska kibrinaya kuwa cibaadadayda i caabudayaan iska kibrinaya oo ka kibraaya ama ka cantaraaya kuwaasi jahannamay geli doonaan baa allah yidhi iyagoo dullaysan ayay jahannamo geli doonaan baryada allah la barya inay cibaado tahay baa aayaddu sheegaysaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa sheegay adducaa'u huwa alcibaada ducadu iyadu unbaa cibaado ah waa cibaadu cibaado haddamaaragta weliba waxaa la sameeyey adducaa'u cibaadatun lama odhan ee adducaau huwa alcibaada ayaa la yidhi farqana dhexeeya adducaau cibaadatun haddii la yidhaahdo waa nooc cibaadada ka mida laakiin weji ka ablaqsan baa loo cabiray iyadoo nooc cibaadada ka mid a ay tahay adducaau huwa alcibaada yacnii musnadka iyo musnadu ilayhiga labada waa la macrifiyey mar labaadkana damiiru fasli baa la keenay usluubka noocaasna culamada qaarkood waxay yidhaahdaan waa xasri ayuu faa'iideeya xasru faa'iideeya mubaalaqa ahaan baa waxaa loo yidhi ducadu yaduun baaba cibaado ah marka ducadii waa cibaada aayadduna waa ishaarta ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliin dadka qaarkood baa marka nusuusta ay arkaan ama lagu soo arooriyo ay odhanayaan ducada loogama jeedo baryada loogama jeedo hee maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa cibaadada yacni markaa salaada iyo zakada iyo soonka iyo cibaadaadka kale la midkaa loo jeedaa baryada maaha baryada xaggee looga saara iyadaba asalkii ereyga ducaa waxa u asala marka horeba baryo saas aawadeed baa marka la sheego macnaha mutabaadirka ku soo horraandhacaya xaqiiqada ahi waa baryadii laakiin cibaadada kalena waa soo gelaysaa waayo lisaanu xaalkay barye ka tahay qofku markuu tukanaayo markuu soomaayo markuu qur-aanka akhrinaayo markuu allah xusaayo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar markuu cibaadaadka kala samaynayo sadaqaadka sakawaadka lisaanulxaalka ama macnahay duca ka tahay maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay ficil ahaan inaad ilaahay u baryayso aad leedahay ilaahw naariga badbaadi jannana geli dembigaygana igeli dembigayganadhaaf waxaa jirta ducaa bilqowl iyo ducaa bilficli marka ducaa bilficli bay ka dhigan tahay marka lisaanu xaalka ama macna ayay duca ka tahay waatay culammadu ka cabiraan ducaau mas'ala iyo ducaau cibaada ducaau mas'ala iyo ducaau cibaada nusuusaha ku soo arooray qaalibkoodu waxay markaa daahir ku yihiin amaba qaarkood ay sariix ku yihiin baryada in loo jeedo haddama aragta udcuu rabbakum tadarucan wa khufya maxaa looga jeedaa yacni baryaa looga jeeda waddamaarda baryo ayaa looga jeeda marka nusuusaha ku soo arooray duco ee baryada sariixa ku ahi waa badan yihin ma helaysid nas odhanaaya nebiyada barya iyo malaa'igta barya iyo awliye barya nas odhanaya heli mayse ducadii waxay koobsanaysaa ashyaa fara badan oo masalan markaad baryayso yacni allah aad baryayso waad u tadarrucaysaa waad isu dullaynaysaa waxay koobsanaysaa inaad qirayso allah wax walba inuu awoodo wax walba isagu hayo wax walba mulkiyo dacawaadka ajiibaayo baryada cidda baryayso og yahay qeybka og yahay ciddii u yeedho maqlaayo ciddii barida maqlaayo hoos ha u baryo sare ha u baryo cid walba waa maqlaya allah waa og yahay waana ajiibi karaa laakiin haddaad barido makhluuq ya dhintay ama kaa maqan miyuu ku maqlayaa ku og yahay maya miyuu kuu gurman karaa maya miyuu kurba kaa faydi karaa maya kullu daalika ma kari karo xataa ka xayiga xaadirkaee kula joogaa dee waxyaalaha caadada bini aadamku ay ku dareertay inay awoodaan mooyaane maa laa yaqdiru calayhi ila allah wax allah mooye cid kale ayna kari karin dee ma weydiisan kartid ya miyaad odhan karta xanuunka iga qaad maya xanuun miyuu qaadi karaa ma qaadi karo allahuma rabba annaasi mudib alba'si ishfi anta shaafi laa shifaa'a ila shifaa'uk nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam anaa wax bogsiiye ma lahayn abadan wuxuu sharciyeeyey qofka xanuunsanaya in allah loo baryo allaahuma rabba annaas dadka kii u rabbiga ahaayow allaahow dadka kii u rabbiga ahaayow mudhiba alba's kii xanuunka tegsiinayow ishfi anta shaafii bogsiiye adaa wax bogsiiye laa shifaa'a ilaa shifaa'uk dawo antaada ahaydini ma jirto bogsiin antaada ahaydini ma jirto aduun baa wax bogsiin kara laa shifaa ilaa shifaa'uk cid kale laguma darin yaa lagu xasriyey shifaaga waxaa lagu koobay allah waa tawxiid laa shifaa'a ilaa shifaa'uk laa nebi baan laga soo reebin khalqiga oo allah aan lagu ladhin xagga shifaaga iyo bogsiinta walaa malak baan laga soo reebin oo allah aan lagu lamaanayn walaa cid kaleaan lagu lamaanayn oo laga soo reebin laa shifaa'a ilaa shifaa'uk buu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam ya waa tawxiid haddamaarta makhluuq dhintay markaad baryayso waxaa baryadaa la baryaa ay koobsanaysaa kow in la aaminsan yahay cidda baryaysa inuu og yahay oo maqlaayo inuu qeybka og yahay in loo sugaa ka imanaysa haddii la yidhaahdo cid makhluuqa ayaa qeybka ognaa waxay noqonaysaa gaalnimo qul laa yaclamu man fi samaawaati walardi alghayba ila allah haddama aragta waxay koobsanaysaa in laga aaminsan yahay oo loo qabo inuu markaa awood leeyahay kurbaadka uu ku faydo wax ku bogsiiyo cid kurba kaga qaado cid ugu gargaaro waxay koobsanaysaa inuu waxa weeye cidda barida ajiibi karo u ajiibi karo una gurman karo inuu khani yahay oo isagu haysto inuu maalik yaho wax mulkiyo adiladuna waa ka nafyido waa u diidday waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum wala yunabbi'uka milu khabiir allah wuxuu yidhi waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir kuwa allah sokadii baryaysaan ma hananayaan xuubka yar ee laftimireedka ku wareegsan xuub yaroo cad baa jira oo timirtiiyo laftimireedka u dhaxeeya khaas ahaan markay yara tawafto ee miiddu ka yaraato xuubkaa in la eg ma mulkiyaan intaa in la eg ma mulkiyaan oo ma laha waayo kuwaa la baryayaa ama waa qaar dhintay ama waa qaar aan nololiba gelin ama waa qaar aan noolayn ee dhintay in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum allah wuxuu yidhi haddaad baridaan baryadiina maqli maayaan walow samicuu ma stajaabuu lakum hadday idin maqli lahaayona idinmay ajiibeen baryadin idin maqli maayo haddaad badawi barido iyo haddaad caydarus barido iyo haddaad jaylaani barido iyo haddaad markaa nebi maxamed barido ku maqli maayaana kuma ogaan in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum haddaa baridaan baryadiinna maqli maayaan walow samicuu ma lakum hadday idin maqli lahaayeenna idinmay ajiibeen idinmay ajiibeen wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum maalinta qiyaamana waxay markaa dafirayaan shirkigeenna ayay dafirayaan marka shirki inay tahay ayaa aayaddu sheegaysa wuxuu kaloo allah yidhi wman adlu miman yadcu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ila ywmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim gaafiluun waida xushira annaasu kanuu lahum acdaa'an wa kanuu bicibaadatihim kaafiriin yaa ka baadi badan cid ka baadi badani ma jirto miman yadcu min duuni illahi man laa yastajiibu lah mid baryaaya allah sokadii midaan ajiibayn oo aan baryadiisa aqbalayn ilaa maalinta qiyaameed wa hum can ducaa'ihim ghaafiluun baryada ay baryayaanna weliba ka moogoo aan ka warqabin ma oga cidda baryaysa wa idaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wa kaanuu biciibaadatihim kaafiriin haddii dadka la soo saaro yowmu alqiyaama ama yowmu albacsi waxay u noqonayaan kuwii baryaayey col bay la noqonayaan cibaadada iyaga caabudayeenna waa ka kufrinayaan oo waa dafirayaan maa kaanuu iyaana yacbuduun bay odhanayaan annaganamay caabudi jirin ya kuwii malaa'igta caabudaya malaa'igtu waa dafiraysaa qur-aankaa laynoogu sheegay kuwii nebiyada caabudaya nebiyadu waa ku dafirayaan ya kuwii awliyada caabudaya awliyadu waa ku dafirayaan sayakfuruuna biciibaadatihim wayakuunuuna calayhim didda cibaadaday caabudayeen bay markaa dafirayaan lidna waa ku noqonayaan col bay la noqonayaan adda maaragta wa yakuunuuna calayhim didda marka la weydiiyo aakhiro malaa'igtii oo lagu yidhaahdo a haaulaa'i iyaakum kaanuu yacbuduun qaaluu subxaanak anta waliyuna min duunihim bal kaanuu yacbuduuna aljin waxay odhanaya ilaahoodaa xumaan ka nasahan yaa adigaa weliga yaga ah iyagu awliye nooma aha waxay ahaayeen qaar jinka caabuda shayaadiintaay caabudi jireen innagana may caabudi jireen waa ku dafirayaan marka adiladu waxay tilmaamaysaa in arrinka noocaasi noqonayo shirki oo kufri akbara uu yahay ayay tilmaamaysa hadalkii naqliga ee shaykhulislaam ibnu taymiya aanu soo naqlinay risaalada alwaasidatu bayna alxaqi waalkhalqi ayuu ku sugan yahay safxada markaa sagaal iyo soddon iyo agaarkeeda ayaa ka egi doontaan wa kadalika majmuucu lfataawana waa ku soo arooray waa ku yimi mujalladka marka koowaad safxada boqol iyo markaa afar iyo soddon yacni boqol iyo afar iyo labaatan boqol iyo afar iyo soddon agagaarkaas waa markaa kaga hadlaya boqol iyo afar iyo soddon ka ega mujalladka koowaad majmuucfataawa hadallada qaarkoodna boqol iyo dhowr iyo labaatan bay ku yimaadeen majmuucfataawa boqol iyo shan iyo labaatan naqliga hore aynu soo naqlinay ee awalka risaalada ay ka bilaabmayso marka wuxuu soo naqliyey sheikhu ijmaac keligiina ma ahe culamo badan baa soo naqlisay ijmaaca inay gaalnimo tahay arrinka noocaasi ahlucilmi badan baa ijmac ku soo roray kitaabka fiqiga ah ee calaa madhab ilxanaabila u qoran ee la yidhahdo aliqnaac ee xajaawi uu leeyahay iyo sharaxa kashaafu alqinaac oo mansuur albuhuuti isaguna sharxay hadalka ibnu taymiye markay soo naqliyaan wuxuu ku tacliiqinayaa mansuur albuhuuti waa shaykhu lxanaabila fii zamani culammada xanaabile ka dambaysayna yacni kutubihii uu qoray iyo ikhtiyaaraadkiisii markaa had iyo jeer yacni markaa ay ictimaadaan laga soo bilaabo yacni maxamed ibnu cabdilwahaab iyo culammadii ka dambaysayba wuxuu mansuur albuhuuti dhintay kun konton iyo kow markii hijrigu ahaa ayuu dhintay wuxuu odhanayaa isagoo tacliiqinaya hadalka ibnu taymiya waa mansuur albuhuutiye lianna dalika ka ficli caabidi alasnaami qaa'iliina maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa aw jacala baynahu bayna allahi wasaa'ida yatawakalu calayhim ila aakhiri kalaamihi markuu sheego ayuu wuxuu odhanayaa taasi waayo waxay tahay waa sidii kuwii sanamada caabudayay ficilkoodii oo kale weeye waxay sanamada caabudayeen xaalay odhanayaan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa uma caabudayno inay allah noo dhoweeyaan dhoweyn mooyaane wax kale u caabudi maynay odhan jireen calaa kulli xaal hadalkaas waxa weeye taqiyudiin ibnu taymiya waxaa soo naqliyey culamo fara badan baa soo naqliyey fii kutub ilfiqhi waa ku soo naqliyeen waxaa markaysaga ka mida xajaawi oo iqnaaca ku soo naqliyey waxaa ka mid a mardaawi oo insaafka oo kitaab weyn oo fiqi ah cala madhab alxanaabila ah ayuu isaguna ku soo naqliyey mardaawi waxaa ka mida culamada soo naqliyey marci ayaa ka mida isaguna wuxuu ku soo naqliyey kitaab fiqi oo uu leeyahay muntaha aliraadaadka waxaa ka mida saaxibu daliil aalib waxaa soo naqliyey ibnu muflix oo isaguna ku soo naqliyey alfuruuc dhammaan waa kutub fiqiyo cala madhab alxanaabil ah oo kutubta la ictimaado ka mida kulligoodna waa ka horreeyeen maxamed ibn cabdilwahaab waa ka horreeyeen kulligoodna maxamed ibn cabdilwahaab waa ka horreeyeen waxaa kaloo soo naqliyey culamaan xanaabilo ahayn sida ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa qawaaticu lislaam isagoo ibnu muflix ka naqlinaya mana tacaqubin sulaymaan ibnu cabdilaahi marka uu hadalkaa sheego wuxuu odhanayaa ijmaacaas waa ijmaac saxiixa oo aan laysku khilaafsanayn saas yadaa weeye ayuu odhanaya ayuu odhanaya marka ahlucilmi badan ayaa saa taqriiriyey nusuustii adiladana waa tilmaannay waxaa jirta inay waasidada qabeen mushriki mushrikilcarab waxaa ku tusinaysaa aayaddan qur'aanka allah u yidhi waladiina ittakhaduu min duunihi awliyaa maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfaa aayaddaas ayaa ku tusinaysaa oo waasidada ayay aaminsanaayeen waxaa kaloo ku tusinaya eh, xadiiska ibnu cabbaas laftiisu waa sheegayaa ee saxiix muslim ku sugan inuu cabdullahi bnu cabbaas uu yidhi kaana almushrikuuna yaquuluuna labayka laa shariika lak qaala fayaquulu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam weylakum qadqad qadin qadinna waa loo dabdiyaa fayaquuluuna ila shariikan huwa laka tamlikuhu ma malak yaquuluuna hada wahum yatuufuuna bilbeyt cabdulahi ibnu cabaas wuxuu ihi mushrikiintu waxay odhan jireen labayka laa shariika lak ilaahu ku ajiibnay shariik ma lihid cid wax kula wadaagtaa ma jirto markaasaa nebigu odhan jiray weylakum qadin qadin yacni halkaa ku kaaftoomo ku jooga intaa ha ku darina inta dambe muxuu sidaa u leeyahay way intaas waa tawxiid waa tawxiid wey inta dambea shirkiga noqonaysa shuraaxda axaadiista sharxaysaa sida waxa weeye markaa a'immada axaadiista sharaxday waxay leeyihiin wuxuu nebigu sidaa u yidhi si ayna inta shirkiga ugu darin oo inta tawxiidka ugu kaaftoomaan oo ugu joogaan markaasay raacin jireen ilaa shariikan huwa laka tamliku ma malak marka allah jiritaankiisa way aaminsanaayeen khaaliqu inuu jiro way qabeen way aaminsanaayeen ya labayk allaahumma labayk labayka laa shariika lak waa kuwan odhanaayey laakiin shirki bay ku ladhan yihiin shirkigaas weeye waxa markaa ay ku gaaloobeen ya ila shariikan huwa laka tamliku wamaa malak yaquuluuna hada wahum yatuufuuna bilbeyt waxay sidaa odhan jireen iyagoo beytka ku dawaafaayay sidaa odhan jireen ayay sidaa odhan jireen haddama aragta xataa baryada markay dhibaatadu ku darnaato allahoo keliya baryi jireen fa rakibuu fi lfulki dacawu allaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun marka waxa weeye doonyaha ay fuulaan oo badda inay ku qarqoomaan ay ku sigtaan allahoo keliya ay baryi jireen mushrikiintii carbeed iyo gaaladii carbeed allahoo qura ay baryi jireen xaaladda shirkigii waa ka tegi jireen qur'aankaana allah ku sheegay fa idaa rakibuu fi lfulki dacawu allaha mukhlisiina lahu ddiin markay doonyaha fuulaan oo bimacnaa baddu ku kacdo ay ku sigtaan inay qarqoomaan dacawu allaha mukhlisiina lahu diin allah bay baryi jireen iyagoo baryada u saafi yeelaya diinkay saafi yeelayaan waa maxay waa baryada baryadu weynaantay weyn tahay waxaa lagu magacaabay diin ya ayay marka u saafi yeeli jireen falama najaahum ila albarri idaa hum yushrikuun markuu barriga usoo badbaadiyo u soo samata saaro waa iyagii oo ilaahay u shariig yeelayo ilaahay cid kale la wadaajinaya shirkigoodii bay ku laabtaan haddama arka qiso aynu soo naqlinay maro dhowra oo kutubta sunnada ee axaadiista lagu soo wariyey sida sunanka nasaa'i wakhayrihi lagu soo wariyey culammaduna ay saxiixiyeen nasaa'i baa sunanka ku soo warinaya waxay sheegaysaa cikrimat ibni abi jahlin in abu jahal oo cikrimo ahaa raggii colaaddu aadka ugu weynayd buu ka mid ahaa wuxuuna odhan jiray nin aabbahay dilay raaci maayo nebi maxamed buu u jeeday calayhi salaatu wasalaam aabbihii abujahal buu ahaa nin aabbahay dilay raaci maayo odhan jiray waxaanu ka mid ahaa raggii uu nebigu yidhi afartii nina uu yidhi meel kastaa ku aragtaanba dila oo ha bixinina afartii buu ka mid ahaa fatxu maka markuu dhacay oo maka la furtay wuu cararay xagga iyo jiddu u cararay jidda markuu carruur doonni taagan buu ka helay doonnidii buu raacay doonnidii baa baddii ku kacday mawjadaa ku kacay khatar bay galeen cidda doonnida saaranay dhammaantood waa gaalo gaaladii la saarnayd cikrima cikrimat ibni abi jahlin ayaa waxay yidhaahdeen war maanta cid wax inoo taraysoaan allaah ahayni ma jirtee allaahoo qudha ha la baryo cikrima waa yaabay hadda saaxiibbadiisa doonta la saarani waa gaalo waa mushrikiin laakiin markaa markay kadan tahay markaa rabbi taqaan ya waxa weeye ilaahay bay ku eeran jireen markaasaa cikrima uu yaabo wuxuu yidhi oo niow markay dhibaatadu darnaato haddii allah mooye cid kale aynay waxba inoo taraynin dee marka kalena cid kale waxba inoo tari mayso haddaa maxaan maxamed u diidnay ya hadday sidaa tahay maxamed maxaan u diidnay haddaa halkii buu nadray wuxuu ku nadray taa haddii ilaahay ka bixiyo oo ka samata saaro inuu nebi maxamed u tago calayhi salaatu wasalaam oo u islaamo saasuu ku nadray ilahay waa ka saara waa badbaadiyey sidii buu nebiga ugu yimi calayhi salaatu wasalaam ooridiisiiyo ummu xakiim ahina cikrima eh, ooridii uu qabaynaa nebigay u tagtay way islaamtay dabeedna markay u tagtay waxay tidhi cikrima adigu kaa cararay cikrima adigu kaa cararay magangeli oo iska daa nebigu waa magangeli oo wuxuu waaye waa daynaya ammaanka yaloo u siday iyaduna ka hor tagtay oo markaysaga xagga iyo jiddo qabatay dabeedna marka ammaankiina ugu bushaaraysay sidii buu ku soo noqday sidii baan ku islaamay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa soo dhoweeyey waxaa laga qaadanayaa xadiisku waa saxiix yacni saa ku soo arooray mushrikiintii carbeed markay dhibaatadu dhaharatay darnaato allah cidaan ahayn may baryi jirin maantana dad muslimiin sheeganaya oo salaad iyo sakaba la odhanaya waa la imanaynaa ayaa markay dhibaatadu darraato waxay markaysaga baryayaan un sheikh hebelow weli hebelow jaylaaniyow ficiisow yacni markaysaa waxaasay u yeedhanayaan ya marka yacni tan noocaasi waxa weeye waa arrin khatara weeye waana arrin marka waxa weye islaamnimadu ku burayso oo lagu gaaloobayo yacni diinka nebi maxamed la yimi waa in allahoo keliya la baryo allahoo keliya la gargaar weydiisto amwaadda dhimatay aan la baryin yani markaa saas yadaa weeye waa jirtaa waxyaalaha yani markaysaa bini aadamku ay ee caadadu ku dareertay qofka nool ee xayiga ee xaadirka ee kula jooga waad odhan kartaa qada ii qaad laakiin qof dhintay ma odhan kartaa qada ii qaad maya waayo maba oga inaad ghaybka inuu og yahay ka aaminsan tahay mooyaane si kalena yacni kuma ogaan karo inuu markaa aad bariday hadda ma aragta ruuxa xayiga ah ee nool ee xaadirkee kula jooga wax caadada bini aadamku ku dareertay inay kari karaan yani waa dhici kartaa in la weydiisto shirki ma noqonayso laakiin waxay dhex taallaa shaxaadkaasi ama weydiisadkaasi inay xaaraan noqoto iyo inay xalaal noqoto waxaa lislaam ibnu taymiya uu yidhi mas'alat lmakhluuqi fi lasli muxaramatun wa inama ubixat lidaruura mas'alada makhluuq wax la weydiistaa asal ahaan waa xaaraan laakiin ka fursan waabaa loo xalaaleeyaa waatii xadiiskii muslim sheegayey ya qabiisatu ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi alaaa muslim baa saxiixa ku soo wariyey waa qowlu nabiy sala allahu aleyh wasalam qabiisow saxaabiguu la hadlayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi alaaa su'aashu uma xalaal aha ama baryadu saddex mid ka mida mooyaane saddexdii buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wamaa siwaahunna suxtun yaakuluha saaxibuha suxta wixii intaa ka soo hadhay waa xaaraan qofku uu cunayo xaaraantii cunayo ya xaaraantii uu cunayo haddama aragta marka yacnii su'aasha makhluuqa la weydiisto asal ahaan waa la cidhiidhiyey maaragtaa inkastoo qofka daruura markay haysato ou ka fursan waayey xadiis kana ku soo arooray fiima laabudda minhu ya qofka marka nafi haysato waa inaanu qarsan yacni waa inuu markaa markaa waxaw inuu weydiistaa waa u bannaanta jaa'is bay u tahay laakiin shirki noqon mayso saddex shardi hadday dhammaystirmaan su-aasha makhluuq wax la weydiisanayaa oo saddexda shardiba laga helo shirki way ka baaqatay laakiin waxay dhex taallaa inay mubaax noqoto iyo inay xaaraan noqoto iyo inay bannaanaato saddexaas waa maxay an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh waa inaad weydiisato mid nool oo xaadir ah oo kula jooga hadduu kaa maqan yaho xukum xaadir leeyahay oo aalaadka yacni markaa codku ku gaadhayo ee aan qofkii wax kale laga aaminsanayn ee markaa cid walba codku ku gaadhi karo sida aalaatulxadiisa ama fariin aad u dirtiya wax la mid a haddii ay tahay xukum xaadir buu iska leeyihi dhibi kuma sugna wuxuud weydiisanaysana ay tahay wuxuu kari karo laakiin qalbiga hanuun iyo hanuun geli kurbada iga fayd xanuunka iga qaad ibogsii ma awoodi karo makhluuq allah keliya awoodi kara iyadu shirki waxaan ahayn noqon mayso saddexdaa shardi hadday kala dhinmaan waxay noqonaysaa shirkun akbar gaalnimadii weyneyd bay noqonaysaa makhluuqa baryadee la baryaya saddexda shardi hadday dhammaystiran yihiinna xalaal iyo xaaraan bay dhex taallaa haddama aragtaa baryada allah la baryaya mar walba waa cibaado allah la caabudayo weeye baryada allah la baryayaa mar walba waa cibaado allah la caabudayo wakhtigaa inaga dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk